allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa kam min malak wa kam badanayo badana kamkan waxaa la yidhaahdaa khabariya cibaaraduna waa litagsiir weeye maxalkaana waa marfuuc wa kam badanayo badanaa min malakin malag badana malagaasoo fi samaawaati ku sugnaaday malagaasoo laa tuqrii aanay waxba tari doonin amba aanay taraynin shafaacatuhum ergadoodu shay aa shaynaba waxay taraysaaba aanay tirin ilaa min bacdi an ya'dana allah alle intuu u idmo oo u oggolaado mooyaane macnaa malaa'igtu iskama shafeeci qaadaan amba ma ergayaan haddaan ilaahay u idmin oo kal ergeynayana waa inuu oggolaansho helo kan loo ergeynayana waa in ilaahay raalli uga noqdo in qof loo ergogala uu yahay bisharti waa inuu muwaxid yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisaba uu rumaysan yahay weeye wa kam in badano badanayo badana min malakin malag badana malaggaas oo ka sifay fi samaawaati ku sugan oo laa tuqnii aanay waxba taraynin shafaacatuhum ergadoodu shay hashaynaba aanay taraynin ilaa min bacdi an ya'dana allah alle intuu u idmo oo u oggolaado dabadeed mooyaane markaasunbay shafaacadooda wax taraysaa ergaynayaanna limanna ilaahay uu oggolaado macnaa in loo ergeeyo limanna haddii u idmo in loo ergeeyo yashaau uu doono oo wayardaa raallina ilaahay uga noqdo subxaanahu watacaala in loo erjeeyo oo loo ergagalo ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira aakhira kuwa aan rumaynaynin layusamuuna waxay ku magacaabaan ama ay ku sifeeyaan almalaa'ikata malaa'igtii waxay ku sifaynayaan tasmiyata alunhaa midda dig magaceed bay ku sifaynayaan oo malaa'igtu waa hablo ilaahay bay leeyihiin tasmiyata alunhaa midda dig magaceed ayay ku magacaabayaan amaba layusamuuna waxay ku sifaynayaan ay ku tilmaamayaan almalaa'ika malaa'igtii waxay ku tilmaamayaanay ku sifaynayaan tasmiyata alunhaa midda dig sifadeed oo malaa'igtii waxay leeyihiin waa hablo ilaahay dhalay oo waxay kala dhigayaan dadig oo kale amaba ka tasmiyati alunfaa oo waxa lagu nasbiyey waa binafci alkhaafid wax la yidhaahdo wamaa lahum walxaal bay sidaa malaa'igta ugu magacaabayaan amba ugu sifaynayaan dadig inay yihiin maa lahum ayaga aanu ugu sugnaanin kuwan aan alla rumayn bihi hadalkaa ay ku hadlayaan min cilmin ay cilmun cilmi aanu ugu sugnaanin walxaal bay ku tilmaamayaan malaa'igta waxda dig maa lahum ayaga aanu ugu sugnaanin bihi hadalkaa amba qowlkaasi min cilmin ay cilmun cilmi aanu ugu sugnaanin wa cilmiga iyo aqoon iyagoo u lahayn bay ku sifaynayaan in yatabicuun ay maa yatabicuuna raaci maayaan ila adanna mala mooyaane wax kale ma raacaan wa ina adanna maluhuna laa yugnii uma faa'iideeyo amba kama faa'iideeyo min alxaqa xaqa xaggiisa kama faa'iideeyo dhinaca xaqa shay-aa ah, shayna kama faa'iideeyo wa ina danna maluhuna laa yuhnii ma keeno ama kama faa'iideeyo min alxaqa xaqa dhinaciisa amba xaggiisa shay-aa ah, shaynaba kama faa'iideeyo ee fa acrib ka jeedso nebi muxammadow can can iyo man markaa nuunkii yamiinkaa shukaansan ilaahay subxaana watacaala fa acrid ka jeedso buu yidhi caman qof xaggiisa ka jeedso tawallaa kawati badbay amba ka jeestay oo diiday can dikrinaa dhikriga yaga kawati badbay fa acrid ka jeedso caman qof xaggiisa kaba jeesto oo ka fogow tawallaa jeestay can dikrinaa qur-aanka iyaga iyo dikriga iyagaba ka tegba ilaahay subxaanahu watacaala ka wasababay oo walam yurid aan doonin ama aan doonayninba ila alxayaata nolol mooyaane wax kale addunyaa liidata oo walam yurid aan doonaynin ila alxayaata nolosha mooyaane wax kale addunyaa liidata daalika kaasi doonista ay doonayaan adduunyada oo keliyi mablaquhum martabadooda weeye amba darajadooda weeye min alcilmi xagga cilmiga uga darajo ah oo masta waxaynu ka dhignay ismumakaano cilmiga ayaa darajo iyo qaybo kala leh aqoontooduba waa adduunyo uun inay doonaan daalika kaasi ay talabu dunya adduunyada oo la doono oo la dalbadaa mablagukum ayaga darajadooda weeye min alcilmi xagga cilmiga uga darajo ah amaba tahay maaragtay darajadoodu intaasun weeye martabadoodu waa intaasun weeye ina rabbaka rabbigaagu nabi muxammadow huwa aclamu huwa isagu aclamu kii ku cilmi badan weeye biman mid ayuu ku cilmi badan yahay dalla lumay can sabiilihi alleh dariiqiisa ka lumay can sabiilihi ay can sabiili illaahi alle dariiqiisa ka lumay rabbi kii ogsoon weeye wa huwa alleh aclamu kii ku cilmi badan weeye biman mid ayuu ku cilmi badan yahay ihtadaa hanuunay qofka toosnaadayna ilaahay kii ku cilmi badan weeye walilaahi alle ayaa iskaleh maa fi samaawaati baabka waxa ku sugan rabbibaa iskaleh wamaa kaana rabbibaa iskaleh fi lardi arlada ku sugan oo ilaahay subxaanahu watacaalaa dad kale wuu soo celin doonaa oo mid walba camalkiisa ayaa cadaaladda alleh ou kaga abaalmarin doonaa wuxuu ilaahay subxaana watacaala samada arlaba u abuuray amba uu soo celinaya liyajziya suu alle ugu abaalmariyo liyajziya suu alle uga abaalmariyo alladiina kuwa asaa uu xumaanta faray si uu rabbi uga abaalmariyo bimaa camiluu ay bicamalihin camalkoodii suu alle uga abaalmariyo iyo wayajziya waliyajziya siuu alle uga abaalmariyo amba ugu abaalmariyo alladiina kuwa axsanuu samafalay bilxusnaa kii wanaaga badnay siuu ugu abaalmarsho alladiina muxsiniintaaso mawsuulka fii maxali nisbaha riba alladiina muxsiniintaasoo yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiga kiisa waaweyn iyo walfawaaxisha kuwa foolxumada badan waa jamcu faaxisha wasinada iyo wixii la halmaala aladiina muxsiniintaasoo yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiga kiisa waaweyn iyo waalfawaaxisha kuwa foolxumada badan leh ilaa laakine allamama dembiyada yaryar alle wuu ka dhaafi doonaa subxaanahu watacaala oo ka fogaanshahay ka fogaadeen dembiyada waaweyn ayuu kaga dhaafi ilaa laakinna ha yeeshe eh allamama dembiyada yaryar marka allamam jumhuur almufasiriin waxay leeyihiin waa saqaa'ira dunuub iyo muxaqaraat alacmaal weeye kuwa ka fogaanshaha laga fogaado ma arkaysaa arkaysa eh, sinada iyo xumaanta iyo dembiyada waaweyn ayuu alla ku dhaafaa culimada qaarkood waxay ibn cabaas oo kale wuxuu leeyahay lamamkan anigu waxaan filayaa uun inuu yahay uun isha rasuulku siduu sheegay in isha sinaysato oo dhegtu sinaysato oo carabku sinaysto oo naftu ay wax doonto ay u hawooto xubinta farabkuna ay arrintaa xaqiijiso amaba ay beeniso marka indhaha dee sinadooda waa inay waxeegaan oo carabku waa inuu ku hadlo xumaan oo naftu in macnaa waxyaabahaasa labamka ah buu leeyahay ah, ma arkaysa kuwa ilaahay wuxuu ku dhaafayaa subxaanahu watacaala ka tegidda ah, dembiyada waaweyn amaba waxaad tidhaahdaa ila lamama wixii tegay mooyaane ay maa salaf ilaa laakina ha yeeshee allamama wixii tegay maa salafa dee kuwaasi iyagu way tegeen oo ilaahay subxaanahu watacaala waabu dhaafay amaba ila allamam waa ismulmastar ma og tahay u dhowaansho dunuubta loo dhowaado mooyaane oo qofku haddii dunuubtii u dhowaado dabadeedoo uu ka tago oo uu ka joogsado ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ka dhaafayaa waa ka dhaafaya laakiin qowlka ugu xooga badani waxa weeye inay tahay dembiyada yaryar macnaheedu maaha in dembiyada yar qofkii loo fasaxaye e lagu tirtirsanayaa qofku inuu dembi dhaafka ilaahay weydiisto subxaanahu watacaala oo sakaairta uu ka fogaado laakiin hadduu qofku dembiyada yar amba sakaa'irta ku sameeyo israar amba ka tegid la-aan waa guuldarro weyn bay noqonaysaa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow waasicu lmaqfira dhaafidiisu amba dembi dhaafidiisu kay ballaadhan tahay weeye waasicu lmaqfira dembi dhaafidiisu kay ballaadhan tahay weeye macnaha ilaahay baa dembi dhaafid badan huwa alla aclamu kii ku cilmi badan weeye bikum idinka id xilli buu ilaahay subxaanahu watacaala idinku cilmi badnaa ansha'akum uu idinka abuuray min alardi arlada xaggeeda uu idinka abuuray wa asalkii mi waid xilliguu alla yidhi ku cilmi badan yahay subxaanahu watacaala antum idinku adinna kuwa ku qarsoon aadahaydeen adinna wa jamcu janiinin waa caloosha markuu ilmuu ku jiro waid xilliguu ilaahay idinku cilmi badan yahay subxaanahu watacaala antum idinku adinna kuwa ku qarsoon aadahaydeen ajinnadaaso amba uur aadahaydeen macnaa kuwa caloosha hooyadiin ku jira janiinkaasoo fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda ku sugan hooyadiin hooyooyinka idin dhalo calooshooda markaad ku jirteen eed uurka ahaydeen ilaahay subxaanahu watacaala ka idinku cilmiga badan weeye falaa tusadkuu ha ammaanina ammaanina ma wanaagsanayn qofku isaskeeyo isaskeeyo is ammaano isla faga yidhaahdo huwa alle aclamu kii ku cilmi badan weeye biman buu ku cilmi badan yahay istaqaa alla ka baqa subxaanahu watacaala markaa qofku xataa asmaada tilmaamaysa ammaan iyo madxi rasuulku waa uu ka bedeli jiray masalan saxaabada kuwooda uu ka arko sida zaynab bintu abisalaam oo kale qara waa tii la odhan jiray uu rasuulku uu ka bedelay markaa qofka muslimkii waa inuu had iyo jeeraale ka taxadaro inuu is-ammaano iyo in cid ammaano hadday laba huraan noqoto ay ka fursan weydo qof inaad ammaanto oo aad tasfiyaysto de waxaad u ammaanaysaa un sidii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu sheegay uu yidhi idaa kaana axadukum naadixan saaxibahu laa maxaala falyaqul axsibu fulaana wallaahu xasiibu walaa ushtakii cala allaahi axada axsibuhu kada wakada in kaana yaclamu dalik weliba haddaad ka og tahay waxaa qofku ku sheegaysa weeye laakiin hadduu qofku mid dadka iska ammaano u noqdo oo amba uu iska jeclaado in la ammaano waa inuu wejigaa lagaga sayro cid weeye cid samurgaal aswad radia allaahu canhu maaragtay uu samayn jiro oo kaga sayri jiray wejiga dadka dadka ammaana waayo rasuulkaasaana qoray buu leeyahay saxaabigu rasuulkaasaana amray markaanu la kulanno nimanka nadaaxiinta ah inaanu ciid ku saydhno afara'ayta bal ka waran nebi muxammedow alladii midka tawallaa jeestay ee iimaankii ka waji badtay wa acdaa bixiyey qaliilaa waxoogaa maala bixiyey waa mid kastoo sifadan laga helo bukli ah oo wa acdaa bixiyey qaliilaa in yar bixiyey wa akdaa sallaxoobay wa akdaa sallaxoobay ee adkaaday alkudya waxaa la yidhahdaa adoo ceel qodaya markuu sallax amba dhagax abagi isku gudbo jawaan buu noqday in yar buu bixiyey suu qodmayayba nag sallax buu noqday moogta wa akdaa sallaxoobay balka kaa ka waran a cindahu agtiisa ma waxaa ku sugan cilmu lgaybi waxa maqan ogaalkiisa amba cilmigiisa miyaa cindahu agtiisa ma waxa ku sugan cilmu lgaybi waxa maqan ogaalkooda oo waxa maqan buu ogsoon yahay oo fa huwa isagu yaraa ma qeybka ayuu arkayaa oo fa huwa isagu yaraa ma wuxuu arkayaayo ogsoon yahay qaybka am lam yunabba bale eh, qaybku agtiisa kuma sugna e alam yunabba miyaan looga waramin ame eh, bal saadhe alam yunabba miyaan looga warramin bimaa shii miyaan looga warramin fii suxufi muusaa muusiye xaashiyihiisii amba kitaabkii muuse wixii ku sugnaa miyaan looga warramin wa ibraahiima wa bimaa fii suxufi ibraahiima ibraahiim xaashiyihiisa kii ku qornaa miyaan looga warramin alladii ibraahiimka waffaa oofiyey ee dhammaystiray wax kastoo ilaahay farayba waffaa dhammaystiray ee la yimi ay atamma wuxuu alla faray anlaa taziru inaanay xambaaraynin miyaan loo sheegin markaasi antii mukhafafo min asaqiil ahayd waa meesha ku jirta ismigeeda waad qadaraysaa laaduna waa naafiya jumladu waxay bedel ka tahay dimaagaa anlaa taziru ay awalam yunabba miyaan loo sheegin anlaa taziru inaanay qaadaynin sidaa dhe anlaa taziru inaanay qaadaynin miyaan loo sheegin aanay xambaaraynin nafkun nafina inaanay qaadaynin naftaasoo waasiratun dambaabtay wisra ukraa wisra nafsi ukraa naf kale dembigeeda inaanay qaadaynin miyaan loo sheegin wa an laysa ay awalam yunabba miyaan loo sheegin an laysa inaanu u ahaanin lilinsaani dadka inaanu uga sugnaanin miyaan loo sheegin qofkan ilaa maa sacaa qofku wuxuu shaqaysto mooye wax kaleba inaanu helayn miyaan loo sheegin awalam yunabba miyaan loo sheegin an laysa inaanu u ahaanin lilinsaani kan dadka ah ilaa maa sacaa wuxuu isagu la yimi ee uu sameeye mooyaane aan u xambaari karaynin dembi qof kale leeyahay sidaasoo kale inaanu camal qof kale leeyahay aanu ku intifaacaynin miyaan loo sheegin allaahuma ila markaa aayaddan dee waxay noo tilmaamaysaa suxufi muusa wa ibraahiima inay sidaa ugu qorayd shareecadeenna marka la yimaado aayaddu macno caama ayay tilmaamaysaayoo qofku camalla aanu samayn isaga wax tari doono oo axaadiistu ay ka khasistay amba ay ka soo reebtayna way jiraan sida qofka in laga xajo oo kale amba soomka nadarka ah laga soomo oo kale amba sadaqad loo bixiyo oo oo waladkiisa u bixiyo oo kale idan markaa aayadan ayaa imaamu shaafici raximahu llahu wuxuu ka istinbaaday isagu waa masale mukhtalafa ah, laakiin imaamu shaafici wuxuu kasoo soo istimbaaday inaan qur-aanka la akhriyaa ee loo hadiyeeyo meydka dhintay inaanu qur-aankaasi gaadhaynin sawaabka amba ajarka qiraa'adu inaanu gaadhaynin buu ka soo dhaliyey amba ka istimbaaday waayo wuxuu leeyahay camalkooda sabkan dhintay iyo kasabkooda midnaba maaha sidaasuu leeyahay sidaa darteed rasuulkuna ummadda kuma tirtirsiyin kuma sunnana ugama dhigin axad asxaabtii nebiga ka midana lagama soo rarin haddii arrintaasi ay khayr ku tiri lahayd meydka oo qur-aan loo akriyo dabadeedta loo diro iyaga ayaa inooga horrayn lahaa buu leeyahay ama ducaa iyo sadaqada iyo fadaaka mujmacun calaa wusuulihimaa muslimiintu iskuma khilaafsana waana mansuusun min ashaarici calayhimaa adugu waa masalo iska macruufa weeye qowlka raasixiina kaa weeye wa ana sacyahu miyaan looga waramin wa sacyahu qofka camalkiisa sawfa yuraa mar dambe in la tusi doono miyaan loo sheegin wa anna sacyahu camalkiisana sawfa yuraa mar dambe in la tusi doono miyaan loo sheegin uma dabadeed marka la tuso dabadeed yujzaa in lagu abaal marin doono miyaan loo sheegin qofka hu camalka laba damiir baa meesha ku jira uma yujzaa in lagu abaal marin doono qofka miyaan loo sheegin hu camalkiisa aljazaaءa abaalmarin alawfaa dhammaystiran oo aan kala dhinnayn in lagu abaalmarin doono miyaan loo sheegin wa anna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa inuu yahay uun miyaan loo sheegin almuntahaa meesha loo noqonayo amba masiirku amaba wa anna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa inuu yahay un miyaan loo sheegin almuntahaa ay alintihaau joogtigu oo ilaahay subxaanahu watacaala aan laga fakaraynin oo marka shaydaanku maaragtay adiga laabtaada cararo ee uu ku yidhaahdo kan yaa abuuray kan yaa abuuray ilaa uu ku yidhaahdo rabbi yaa abuuray markuu halkaa kula marayo ilaa sidaa ilaahay inaad ka magan gasho arrintana aad fa faidaa balaqa axadukum dalika falyastacid billaahi waliyantahi yacni markuu kula gaadho inaad ilaahay ku fakirto subxaanahu watacaala wa ana ilaa rabbika rabbiga xaggiisa inuu yahay almuntahaa joogsigu markuu halkaa kula marayo waswaabka iyo naftu aan iska fakarin ambaba masiirkuba iyo noqodkuba waanahu alle subxaan miyaan loo sheegin qofkan waanahu alle huwa adxaka inuu ka qosliyo awalam yunaba miyaan loo sheegin qofka annahu alle huwa adxaka kii ka qosliyo inuu yahay qofka oo wa abkaa ka oohiya waanahu huwa adxaka inuu alla ka qosliyo qofku doono miyaan loo sheegin oo wa abka uu ka ohiyo oo qosolka iyo oohintaba alla u abuuray wa annahu alla huwa amaata inuu dilo miyaan loo sheegin kuu doono oo waaxyaa uu nooleeyo awalam yunabba miyaan qofka loo sheegin annahu alla khalaqa inuu abuuray azawjayni labada labka iyo dhadigta inuu abuuray shabadan addakara ka lab iyo walunhaa ka min nudfa biyo yar inuu ka abuuray miyaan loo sheegin min nudfa inuu ka abuuray idaa xilliga tumnaa la shubo ee riximka ilmagaleenta lagu shubo amba hooyada idaa tumnaa marka la saydho ee biyaha lagu shubo riximkii wa anna calayhi alla korkiisa inay ahaatay miyaan loo sheegin qofka annash'ata abuurid alukraa kale alla inuu soo celin doono aw walam yunabba miyaan loo sheegin qofkan ana calayhi ay ana cala allah alle inuu isa saaray oy korkiisa ahaatay inaan loo sheegin an nash'ata abuurid an ukraa kale oo ilaahay subxaanahu watacaala isagu isa saaray inuu soo celin doono wa annahu alle awalam yunabba miyaan loo sheegin annahu alle huwa agnaa inuu wax qaniyeeyo oo hodan uu ka dhigo wa aqnaa una kaydiyo sinya qofku uu samaysto maal aanu u baahanin oo uu dhigto dhigaal ah wa annahu alla subxaanahu wa tacaala huwa aghnaa qofka inuu qaniyeeyo miyaan loo sheegin wa aqnaa una kaydeeyo oo adduun uu kaydsado uu siiyo amba wa aqnaa inuu fakriyeeyo oo caydhba uu ka dhigo qofka wa annahu ay miyaan loo sheegin qofkan annahu alle shicirku waa rabu shicra xidiga shicro la yidhaahdo ashicr alyamaaniya baa la yidhahda waa laba xidig mid ka baa la yidhaahdaaye inuu rabbigiisa yahay miyaan loo sheegin waa miday caabudi jireen wa alle huwa rabu shicra xidiga shicro la yidhaahdo ashicr alyamaaniya bay yidhaahdaane inuu rabbigiisa yahay miyaan loo sheegin kanay caabudayaan ba rabbiga u yahay awalam yunabba halkaasay ku wada xidhan yihiin miyaan loo sheegin qofkan annahu alle ahlaka inuu halaagay caada reer caad inuu halaagay caadkiyaalulaa hore wa caadu irab waa nimankaas weeye kuwan imka loo jeeda kuwa inuu halaagay miyaan loo sheegin waa qowmu huud caad ibnu iram baaba la odhan jiraye miyaan loo sheegin wa samuud reer samuud inuu halaagay miyaan loo sheegin wa samuuda reer samuud inuu halaagay famaa abqaa inaanu ka reebin axadna miyaan loo sheegin famaa abqaa inaanu ka reebin axadna miyaan loo sheegin amba famaa maxay buu abqaa ka reebay bal maxaad ka arkaysaa reer tamuud wa qawma nuux nuux qoomkiisa inuu halaagay miyaan loo sheegin min qablu kuwaa hortii innahum nuux qoomkiisu kaanuu waxay ahaayeen hum adlama kuwa ka dulmi badan bay ahaayeen kuwaa wa abqaa kana qooq badan iyo gaalnimo waalmu'tafikata ay wa ahwaa wuu dembiyey alle almu'tafika sii qallibantay ee foorarsatay waa qowmu luud weeyi waa la dembiyey iyagii baa rogantay mu ogtahay way halligantay wa ahwaa wuu halligay alle subxaanau watacaala amba wuu dembiyey almu'tafika sii foorarsatay wey markuu qallibay maaragtay fakashaaha wuxuu ku daday oo ku dhammaystiray dusheeda ka buuxiyey fakashaaha alle wuxuu ku daday oo dhagxii ma og tahay oo dusheeda ku qariyey maa shii hashaa ay hashaahaa bihi shuu ku qariyay uu saaray taasuu ku daday fa aalaa'i rabbika dadka ayaa lala hadlay amba insaanka ee fabiayi aalaa'i rabbika qof yahow rabbigaa nicmooyinkiisa dheh alaalaa waa nicam fa aalaa'i rabbika qof yahow rabbigaa nicmooyinkiisa mideebaad saa dheh mideebaad fatamaaraa aad ka shakisan tahay amba aad ka doodaysaa fatamaaraa see ayaad ka shakisantay bal nicmooyinka ilaahay subxaana watacaala aadaatani rasuulkani nadiir waa mid digaya oo dadka ciqaab uga diga oo min annudur kuwa diga ka mida annudur waa jamcu nadiir min annuduri ka mida kuwa diga nudurtii aluulaa hore macnaa rusushii hore oo mid ka mida weeye ee wax cusub lamu imanin azifat way dhowaatay waa qiyaamihii azifat way dhowaatay alaazifatu sii dhowaatay waa qiyaamihii waa dhow yahay weeye laysa lahaa xaal aanay u sugnaanin bay soo dhowaatay min duuni illaahi alla sokadii nafsun nafina aanay u sugnaanin naftaasoo kaashifa qaata amba laysa lahaa xaal aanay u sugnaanin min duuni illahi alla sokadii kaashifa qaadisi haddaan masder baail ka dhigno amba naftu nafi aanay u sugnaanin naftaasoo kaashifa qaada oo qiyaabaha meesha ka riixda afa min haada alxadiidi afa min haadaa makan alxadiisi ah ayaa tactabuunan la yaabantihiin afa min haadaa makan alxadiisi warka ah qur'aankan miyaa tactabuuna aad la yaaban tihiin watabxakuuna miyaad qoslaysaan oo walaa tabkuuna ooyiba maysaan wlxaal antum idinku saamiduuna kuwa jibraya aad tihiin amba saamiduuna kuwii madaxa taagaya amba saamiduuna kuwii moogan ee haafiliin ah amba saamiduuna kuwii heesayaba ah fasjuduu u sujuuda lilaah alla u sujuuda wacbuduu ilaahay caabuda bismillaahi araxmaani araxiim suuratu qamar makiya weeye aayaadkeedu waa shan iyo aayadood weeye waa dhacdo xilligii rasuulka dhacday oo loo wada joogay oo aan muran ku jirin dayaxaasi intu kala dilaacay ay indhahooda ku arkeen reer maka oo dhan iyo dadka cidii aragtay oo xilligaa joogtayba koodii caqliga badnaa waa ti yidhi war haddii innaga uina sixray ma dadkoo dhan buu sixray iqtarabat way dhawaatay waabay timiba assaaca saacaddu way soo dhawaatay wanshaqa wuu kala dilaacay amba wuu kala falliidhmay wanshaqa wuu kala dhambalmay oo laba qaybood buu u kala dhacay alqamaru dayiq wa in yarow hadday arkaan aaya aayad hadday arkaan kawni ah sida dayaxa kala dilaacay oo kale yucridu way jeedsan baa ilaahaye yucridu way jeedsan oo wayaquuluu waxay odhan sixrun ay haadaa kani sixrun weeye mustamir oo ina dhaafi doona haadaa kani sixrun weeye mustamirun oo tegi doona amba haadaa kani sixrun weeye mustamirun xoog badan amba haadaa kani sixrun weeye mustamirun qalaad bay odhan doonaan amba daa'ima oo joogto ah wakadabuu way beeniyeen wakadabuu waxay beeniyeen xaqii iyo maaragtay rasuulkii alle iyo allaba watabacuu waxay raaceen ahwaa'ahum naftoodu waxay jeclayd bay iska raaceen wa kullu amrin arrin waliba mustaqir kii sugnaan weeye wa kullu amrin amu amar waliba mustaqirun kii sugnaan doona ee xilligiisa iska leh wey wallaahi laqad jaa'a waxa u yimi hum ayaga waxa u yimi min alanbaa'i xaal uu ka mid yahay wararta min alambaa'i xaaluu ka mid yahay wararka waxa u yimi maa mid baa u yimi fiihi isaga uu ku sugan yahay mustajar waan wax lagu waansamaa ay istijaarun fasarka wallaahi laqad jaaa waxa u yimid hum ayaga min alambaa'i xaal uu ka mid yahay wararka maabaa u yimi fiihi uu ku sugan yahay mustajar sheegtoomid wax lagu reebtoomo oo xumaanta lagaga halo mustadar wax lagu waansamo oo lagu reebtoomo ayaa yii xikmah baa u timi ka bedel xikmatun baa u timi amba huwa kaasi xikmatun weeye baaligatun xeel dheh ee famaa tugni waxba kamay tarin annudur ay alindaar baynu halkan ulanaynaa annudur ay alindaaru digidii loo digayey waxba umay tarin oo may qaadan kumana intifaacin ee fatawalla ka tedsa nebi muxamadow canhum ayaga xaggooda ka tedsa baa ilaaha yidhi oo uskur xuseed maaragtay amba yowma maalin yadcuu uu dhawaaqi doono addaaci kii dhawaaqayo oo malag maalintuu yeedhi doone quburaha la odhan doono ka soo baxa wey yowma maalin yadcuu uu dhawaaqi doono addaaci ka dhawaaqaya ilaa shay shay xaggiina uu ugu yeedhi doono nukur la diido ay munkar waa shay qalladsan ilaa shayin shayna uu ugu yeedhi doono dadka shaygaasoo nukurin macnaha la diido oo la dhibsado la xamili waayo khushacan xaal ay tahayna uu yeedhi doono tay khushuucsan tahay amba ay habtaysan tahay absaaruhum araggoodu yakhrujuuna way soo bixin halkaasaynu ku xidhna ushacaa xaal ay tahay tay habsaysan tahay weeye ay anta ay maaragtay dullaysan tahay absaarukum faacil bay u qaatae yakhrujuuna way soo bixi maalintaas min alajdaasi qubuuraha ayay ka soo bixi doonaan xabaalaha min alajdaasi xabaalaha amba qubuuraha xaggooda ayay ka soo bixi doonaan kaannahum xaalan aad moodo ayay ka soo bixi doonaan jaraadun ayaxaad moodo ayaxaasoo muntashir faafay jiho walba way u carari doonaan maogtahay jaraad xaalaad kaannahum xaalaad moodo jaraad ayaxaad moodo muntashir faafay jiho walba way u carari doonaan fil aafaaq muhbiciina xaal ayhin kuu u degdegaya u yaacaya ila daac ka yeeray ila daaci laa yakhaafuuna walaa yata'akharuun way soo yaaci doonaanu maalinta yaquulu wuxuu odhan doonaa alkaafiruuna kuwa kufriyey waxay odhan doonaan haadaa kan yawmun waa maalin bay odhan doonaan casir adag haadaa kan yawmun weeye casir adag ay shadiid ayaga ayuu ku adag yahaye waa yaclu alkaafiriina hayru yasiir kadabat way beenisay baa alla yidhi qablahum ayaga hortood waxay beeniyeen qowmu nuuxin nuux qoomkiisu waxay beeniyeen nuuxan sidaa dhe nuuxan nuux bay beeniyeen fakadabuu way beeniyeen cabdanaa addoonkayagii ayay beeniyeen oo waqaaluu waxay yidhaahdeen majnuunun waa mid waalan bay yidhaahdeen oo waskujira la derderay ay ustudiira junuuna waa la derderay jin baa jiiday bay yidhaahdeen wastudyar oo la derderay ama waxaad tidhaahdaa waqaaluu waxay yidhaahdeen majnuunun mid waalan weeye waad halkaa ku joojiso marka allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wastujira waa la hiifay amba waa la weeraray nuux ay intaharuuhu wazajaruuh arrintan kahar bay yidhaahdeen wastujira waa la hororay amba la weeraray markay taasi dhacday fadacaa markaa isigaarkana iyaga xaggoodu kaga yimi ogta wastubira waa la hiifay amba waa la canaantay iyagaa canaantay weeye oo u diiday arrintii uu waday fadacaa wuxuu bariyey rabbahu buu bariyey oo muxuu yidhi annii ay biannii sidaa dheh annii ay biannii anigu maqluub mid laga adkaaday baan ahay rabbi owe fantasir ihiili ihiili buu yidhi rabbiyow allah wuxuu isi markaa waa dhafasuwdee naasixan buu ahaa sagaal boqol iyo konton sannadood buu dhexdooda taagnaaye wafataxnaa waxaanu furay abwaaba asamaa samada albaabadeedii baanu furay xataa daruuraha inaanay roobkani ka imanin baad moodaayo samada albaaba ay leedahay la ballaqay maalintaas ka iyo kadib toona sama iman baan moodi jiray inaan ku arki jiray mufasiriinta qaar waalcilmu cinda allah fafataxnaa waxaanu furay abwaaba asamaa'i samada albaabadeedii waxaanu ka furay bimaa'in biyo ayaanu ka furay munhamir butaacaya munhamir butaacaya sida wadaanta oo kale biyaha butaac munhamir butaacaya ayaanu ka keennay waa kuwii samada wafajarnaa waanu dildillaacinnay alarda arladiina waanu dildillaacinnay cuyuuna waa tamyiisun muxawalun can ilmafcuul ay cuyuuna alardi arlada ilaheedii baanu dildillaacinnay wafajarnaa waanu dildillaacinnay alarda arladiina waanu jeexjeexnay cuyuuna xagga ilaha macnaha ilah ayaanu ka dildillaacinnay ay cuyuuna alardi arlada ilaheedii oo dhan baanu jeexjeexnay faltaqaa waxaa kulmay almaau ay almaacaani waaba la akriyaya almaau labadii biyayow baa kulmay kuwii samada ka yimi iyo kuwii xaggan ka yimi almaau baa kulmay biyihii calaa amrin amar korkiibay ku kulmeen amarkaasoo qad qudira la qadaray oo halkuu ilaahay haldeeguu ilaahay u dhigay mu og kuwa samaduna inay halkaa gaadhaan kuwana ay halkaas soo gaadhaan dam markaase meel alla meeshii biy lagu ogaan jiray dab ayaa waxa ka soo boodaya maaragtay biyo calaa amrin bay ku kulmeen amarkaasoo qad qudira la qadaray oo halkuu ilaahay subxaana wa u dejiyey wa xamalnaa waanu qaadnay hun nuux calaa daati alwaaxin looxaan mid leh calaa daati alwaaxin looxaan mid u saaxiiba baanu ku xambaa ku qaadnay iyo wa dusur masaabir wa jamcu disaarin calaa wasni kitaabin wa kutub oo de maaragtay wadusur iyo masaabiir leh oo masaabiirta isugu wada nabay ma og tahay amba wadusur amba xarko isugu wada xirxiran iyada tajri taasoo ku soconaysa fii acyuninaa eegitaanka iyaga ku soconaysa onu ilaahay inbaa ku hayna buu leeyahy subxaanau watacaala fii acyuninaa ku soconaysa maaha inay indaa ilaahay ku dhex wareegaysay waa mustaxiiltaas fii acyuninaa ku soconaysa eegitaanka iyaga maxaanu sidaa u yeelnay jazaaa abaalmarin daraaddeed mafcuul lahu ka dhig jazaaa abaalmarin daraaddeed baanu sidaa u yeelnay liman mid la abaal marinayo kaana ahaa kufira mid lagu kufriyey sawaa nabiyullaahi nuux weeyaane jazaa'an abaalmarin darteed baanu sidaa u samaynay liman mid la abaal marinayo manka oo kaana ahaa kufira mid lagu kufriyey oo la beeniyey waa nuuxe eh wallaahiye laqad taraknaaha waanu ka tegnay addoonnidii wallaahiye laqad taraknaahaa waanu ka tegnay iyadii aayatan baanu kaga tegnay oo way sii jirtay muddo dheerba oo cibro ayay ahayd aayadda maaragtay doonidaas samaynteeda iyo siduu ilaahay wax ugu maaragtay badbaadiyey e. fa hal min mudakir ma yahay mid waansamayaa mawjuudun sidaa dheh fahal min muddakir mid waansamayaa mawjuudun fahal min muddakir mid waansamayaa ma jiraa baa ilaahay subxaana fa kayfa kaana sidee ayuu yahay u dhacay cadaabii aniga cadaabkaygan kuwaa cadaabay iyo wanudur ay indaarii sigitaankaygu wanudur ay indaarii sigitaankaygu wallaahi laqad yasarnaa waanu sahallay alqur'aana qur'aankana waanu fududaynay mudakri baanu u fududaynay in lagu cibro qaato laguna daqmo alle lagu xuso oo laguna xasuusto dikrigu sidaa weeye subxaana wa tacaala qira'adiisa ayaanu sahlay baa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala fahal min mudakir mid waansamayaa ma jira oo qur-aankii ku waansami ilaahay sidaasuu leeyahay subxaana wa tacaala hal min daalibi cilmin fa yucaanu calayh kuma ayaa lagu caawiyaayoo dalbaya baa ilaaha subxaana wa tacaala kadabat way beenisay caadun reer caadna waxay beeniyeen rasuulahum huod ayay beeniyeen markaasaan ilaahay halaagay buu yidhi ee fa kayfa kaana sidee ayuu noqday cadaabii cadaabkayga iyo wa nudur macnaha digitaankaygii sidee ayuu u dhacay rabbi sidaasuu subxaana wa tacaala inaa naga ayaa arsalnaa waxaanu ku sii daynay calayhim korkooda riixa dabayl baanu ku sii daynay sarsara qaylo badan oo dhabanaysa sarsara dhabanaysa aada hurufta waa hubub waa shadiidka amba sarsara qabow baanu ku sii daynay fii yowmi naxsin shar amba baas balaayo maalinteed baanu ku sii daynay fii yowmi naxsin baasaysi amba sharaysi yoomkii baanu ku sii daynay yoomkaasoo amba sharaysigaasoo mustamir daa'im ah oo markii cadaabkii adduunyada uu ku dhacay ayaa isla markiiba waxa la xidhiidhay kii fawda ahaa ilan gaalka ilaahay markuu haraago ka kale ayaa markiiba qabsanaya weeye marka waa daa'im cadaab joogtaabuu ku noqday fii yowmi naxsin baasaysis amba sharaysi yoomkii baanu kusii daynay naxsigaasoo mustamir macnaa daa'im ah oo joogto a ah baanu ku daynay baa allah yihi subxaana watacaala tanzicu xaal ay dhufanayso amba ay shara qaadayso annaasa dadka amba dabayshaasoo ka sifee tanzicu siibaysa rusinaysa weeye annaasa qofka macnaa dabayshu qofkay qaadaysaa ma og tahay way fogeynaysaa markay fogayso ayuu qofku madaxa haddana dhulka loogu dhufanaya nazci waa sii wax la rujiyey oo kale tansixu xaal ay siidayso amba ay rukinayso annaasa dadka amba dabayshaasoo tansixu siibays dhufanayso annaasa dadka kaannahum xaal aada moodo acjaasu naklin timir jiridaheed acjaasu naklin timir amba dee timira jiridihii aada moodo timirtaasoo maaragtay munqacir dhacday ruqday weeye munqacir waa ismu faacil weeye munqacir maaragtay dhacday oo daadatay sida geed la rujiyey oo maaragtay ruqay baad moodaa munqacir ruqray noonku way waaweyn yihiin oo markay dhacaan waxa weyni markuu dhaco dee isimaana jalalaadku kuu dhacaa wuxuu noqonaya wax weyn oo koolxun ma ogti waa shur dhacay oo kale maogtaasay ahayn fakayfa kaana sidee ayuu noqday baa ilaahay u dhacay cadaabii cadaabkayga iyo wa nodor ay indaari allah wuxu uhi subxaanau watacaala walaqad yasarnaa waanu sahallay alqur'aana baanu sahallay lidikri baanu u sahallay ilaahay subxaana watacaala barasho iyo ku camalfalid iyo intaba fahal min mudakir ma jiraa maaragtay mid kuwaansamayaa mawjuud ma yahay kadabad way beenisay samuud reer samuudna waxay beeniyeen binnudur rasuuladii ayay beeniyeen amba binnuduri ay bilinjaar udigidihii loo digay bay beeniyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen abasharan minaa waaxidan nattabicuhu ale maaragtay waxaa lagu nasiyey ficilkaa hor dambe la mid ahe faqaaluu waxay yidhaahdeen an nattabicu sidaa dheh an nattabicu ma waxaanu raacaynaa basharan sidaa dheh an ma waxaanu raacaynaa basharan qof qofkaasoo minaa annaga naga mida qofkaasoo waaxidan jeriya nattabichu miyaanu raacaynaa tafsiiriye weeye markaa maxalka icraab ma leha nattabicuhu miyaanu raacaynaa qofkaa innaa annagu idan haddaanu raacno qofna la mid a la fii dalaalin baadinimo ayaanu ku sugannahay iyo wa sucur waani waanu waalannahayba wa sucur iyo waani baanu ku sugannahay waanu shimbiraysannahay laydhah wax shimbiroobay oo kale ayaanu nahay aaulqiyaama waxaa lagu soo riday addikru waxyiga calayhi korkiisa makan ayaa loo waxyooday min baynina xaal uu ku sugan yahay dhexdayada makan ayaana laga doortay bay leeyihiin bale huwa kani lama bal eh waxay laguma soo ridina huwa isagu kadaabun mid been badan weeye bay yidhaahdeen cashir oo qooq badan amba jibir badan cashir oo shar badan amba qooq badan ayay yidhaahdeen allah wuxuu yihi sayaclamuuna way ogaan doonaan hadaa berri ayay ogaan doonaan hadan berri ayay ogaan doonaan maninkaddaabu kabeynta badani kuu yahay maninkadaab kabeynta badani kuu yahay bay ogaan doonaan alashir ee kibirka badan ina anag mursilu naaqa way su idaafaysan yihiin mursilu iyo naaqa mudaaf iyo mudaaf nuunka waata la arkayso inaa anagu mursilu naaqa hal kuwii soo saari baanu nahay hal baanu soo diri baa ilaahay soo saari doonaa hal ay aayad u ah hasay ku eegi lahaayeen weeye maxaanu hashaa u soo saaraynaa fitna imtixaan daraadii lahum ayaga la imtixaami doono ee fartaqib saalix baa ilaahay sidan ku yidhi saalix fartaqib sug hun ayaga sug bal waxa dhici doona wasabir sabir wasabir sabir wanabbi u sheeg markaanu hashaa soo saarro wanabbi u sheeg hum ayaga anna almaa'a biyuhu qisma kaltan inay yihiin amba kaayaysi inay yihiin qisma kaltan inay yihiin baynahum ayaga dhexdooda mumaalina heshay cabbi doonto maalinna iyagu ay cabbi doonaan kullu shirbin kal waliba amba cabbitaan kullu shirbin kal waliba muxtabar kii loo iman weeye kii loo iman weeye cashura maalinteeday cabdi doontaa idina waad cabdi doontaa haye fanaadow way u dhawaaqeen saaxibahum bay u dhawaaqeen rakooyi ugu sharka badnaa fatacaadaa wuu tiigsaday ay tanaawala fatacaadaa wuu tiigsaday hashii oo facafar uu boqon dhalay amba fatacaabaa wuu isa siiyey arrinkii ayuu isa siiyey mudaawaca facafar waanu boqon karay markaasaa ilaahay rogay fadamdama calayh fakayfa kaana sida ayuu noqday cadaabii cadaabkaygu iyo wa nudur macnaa dhigiddii aan udhigisaday noqotay su-aalkeedu kumay dhicin weeye innaa annagu arsalnaa waxaanu ku sii daynay calayhim korkooda sayxa qaylo waaxida shali ah fakaanuu waxay noqdeen markaa ka hashiimi almuctadir mid xero ooday xanfaskii oo kale almuctadir waa qofka herada oday ma ogtahay tahay baa ka baaqa iyo tasab iyo saasoo kale jabad bay noqdeen wey guri jabada soomaad arag baaba'a fakaanuu waxay ahaadeen kahashiini lmuqtadir mid xero ooday burburkii ka baaqay oo kale kahashiini lmuqtadir mid xero ooday macnaa burburkiisa iyo xansaskiisii oo kale ayay noqdeen walaqad yasarnaa waanu sahlay alqur'aana lidikri baanu u sahlay ee fahal min mudakir ma jiraa mid waansani kadabat way beenisay qowmu nuud nuud qoomkiisu waxay beeniyeen binnudur ayay beeniyeen rusushuu ilaahay u dira bay beeniyeen amba digiddii loo digay ayay beensheen innaa annagu arsalnaa waxaanu ku sii daynay calayhim ayaga korkoodana xaasiba dabayl dhagax leh xasibku waa riix laha alxasbaa waa qururuxa dhagxaan weeye calayhim korkooda xaasiba dhagxaan baanu ku sii daynay ilaa aala lood lood aalkiisa mooyaane najayna waanu badbaadinay hum lood aalkiisii bisaxar wakti suxuuraadka ayaanu badbaadinay bisaxar wakti suxuuraadka ayaanu badbaadinay macnaa gelinka dambe habeenkii waxaanu u badbaadinay nicma amba ancamnaa waanu u nicmaynay nicmatan u nicmayn baanu u nicmaynay oo min cindinaa agteeda ka haatay amba nicma liajli nicma nicmo daraaddeed baanu u badbaadinay min cindina waa raxma raxmae kadalika sidaasun baanu najzi ku abaalmarin doonaa man qofka shakara ilaahay subxaanahu watacaala aan ku kufiyeen ee uga mahad celiya ixsaanka ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala walaqad andarahum wallaahi laqad andara wuu uga digay luud hum ayaga faacilku luud weeyaane wallaahi laqad andara wuu uga digay luud hum ayaga wuxuu uga digay badashatanaa qabashadayada babshatanaa qabashadayadii buu uga digay fatamaarow way ka shakiyeen amba way la murmeen binnudur rasuulladii ayay la murmeen amba udigiddii loo digayey ka shakiyeen baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kaasay ka shakiyeen oo waxay la yimaadeen shaki bal shakuu fiih kaasoo kala weeye way ka shakiyeen badigidii wallaahi laqad raawaduu waxay ka dooneen maaragtay loog waxay weydiisteen ay ka dooneen can dayfihi martidiisii baabay ka dooneen muraawadadu waaba dee shikaansi iyo wax illa weeye oo laqad raawaduu waxay ka dooneen ay maaragtay weydiisteen hu isaga can dayfihi martidiisii maxaa dhacay markaa fadaamasnaa waanu baabiinay amba waanu tirtiray oo masaxnay acyunahum indhahoodaba intaanu ku dhicin cadaabku ayaa lasii indhatiray mufasiriinta waxaan ku aragnaa iyadoo maaragtay siriin ayaa yidhi sooda markaasuu maaragtay la dhacay bay yidhaahdaan markaa way indhabeeleen horta dam qof indhalo dhagax la dhacay maxaad u malaynaysa sayftana haddii lagu shiido indhala dhas <laughs> laa lilaahi wa ilaa ilah haddaba hadalkaasa lala qaaday mufasiriinta qaar waxaan ku arkay iyagoo le inta la jaray ayaa samada markay kuun malaa'igta joogto samaa u dunya ay maqleen khayradii iyo ortii digaagii iyo wixii ciyeye iyo makhluuqii kale waa lagu daraye ayaa la soo daayay ilaahay baa inaga yaqaana subxaana watacaala nimankaasi ka shuba uun allah wuxuu uhi fadamasnaa waanu masaxnay acyunahum indhahoodii baanu tirray faduuquu dhadhamiya baa alla yidhi cadaabii cadaabkayga dhadhamiya iyo wanudur faduuquu dhadhamiya siaa markaa weeye abdi kale fadaaku baa lagu odhan lahay faduuquu dhadhamiya cadaabii dhadhamiya iyo wanudur macnaa digidaydi bal dhadhamiya marka indaarkani waa ciqaabisa iyo laftiisun wey wallaahi laqad sabtaha waxa ku waabariistay hum ayaga waxa ku waabariistay oo arooryo ah cadaabun cadaab baa kuwaa bariistay mustaqirun joogto ah mustaqir macnaa daa'im ah oo kii aakhiro uu la xidhiidhayo meel alla meelay ugu kacayaan aanay jirin ilaa nebiyullaahi lud waa kii fogaystay waa beriga in cadaabkani ku dhici doono waa kii ku lahaa alaysa subxu biqariib waajax ayuu galay ilaahay subxaanahu watacaala haddii waa beri ilaahay ku galo maxaad malayn kabtaa ma yeella wallaahi alla waa uu ku waaberiistay hum ayaga bukratan goor hore waxaa ku waaberiistay faacilkii baa kana cadaabun baa ku waaberiistay mustaqir sugan aan maaragtay weelkiisa aan seegaynin faduuquu dhadhamiyo cadaabii dhadhamiya iyo wanudur digitaankaygi walaqad yasarnaa waanu sahlay alqur'aana baanu sahlay ba alla yidhi lidakri baanu iclaal bay kaga jira tartiihan haddii la tacliiliyo ma ogtahay min mudakir macnaa mid waansamaya ma ku jira ma joogaa weeye ay mutadakir saasuu noqonayaa taadiibaa daalka lagu idqaamay wax lagu idqaamay daal sibaa daal lagu idqaamayaa markaasaa daalkiina taada la gelinayaa allah wuxu uhi subxaana watacaala walaqad jaaa wallahi laqad jaaa waxa uu yimi aalu fircawna fircawn aalkiisiina waxa u yimi annudar rasuulladii baa u yimi amba digitaan baa u yimi kadabuu way beeniyeen biaayaatinaa bay beeniyeen waa aayaadkii ilaahay ku soo dejiyey kulliha dhammaantoodba dhammaanteed ba aayaadkii bay beeniyeen fa akhadnaa waanu qabannay hum ayaga akhda casiizin mid aan laga adkaan qabashadii akhda casiizin mid aan laga adkaan oo aan la deegsanin qabashadii baanu qabanay casiiskaasoo muqtadir ay qaadir ah kara muqtadir ah sidaasoo ayaanu u gallay wixii oo dhan baalka iskuu soo biya shugteen baleeg akufaarukum magaaladiinnan akufaarukum magaaladiinnan ayaa khayrun ka khayr badan min ulaa'ikum kuwiinaasi war ma kuwaasaa idinku dhaantaanad ku akufaarukum magaaladiinan ayaa khayru ka khayr badan min ulaa'ikum kuwa aanu soo bxabxinhay kuwiinaasi am lakum bal eh alakum ma waxaa idinku sugnaaday daraa'a cadaab la-aan daraa'a ka beri noqosho cadaabaad ka beri tihiin miyaa idinku sugnaaday fi zubur kutubta ma sidaasaa idin sugan fi zubur ma kutubtay sidaas idinku sugantahay inaan idinka laydin cadaabaynin am yaquuluuna bal ee taakabas maleh ee ayaquuluuna ma waxay leeyihiin naxnu annagu jamiic colweyne ayaanu nahay ay jamcun baanu nahay muntasir iskaalmeeya oo isu hiiliya ma sidaasay leeyihiin annagu xoog baanu wax isku tari doonaa sayuhsamu waa la jebin doonaa sayuhsamu waa la jebin doonaa aljamcu ururkiinan waa la jebin doonaa weeye colkiinan wayuwalluun waxay jeedin doonaan addubur samada ayay jeedin doonaan baa ilaahay addabr dabadinka ayay jeedin doonaan bal isaaca saacadda taasna way ku dhici doontaane waa idraabtani maaragtay waa intiqaari bal isaaca jabkaa lagama ansayayo way jabi doonaan balkaba kaale jabka ee adduunyada ku jabaane assaacatu saacadda ayaa mawciduhum madashooda ah taasaa noo madal ah mawciduhum madashooda ah wasaacatu saacadduna adhaa ayadaa ka balaayo badan weeye iyadaa ka balaayo badan balaayo kastoo jirta adhaa iyadaa ka culus wax walba waa maru kana qadaad ah, dhibaato kastoo jirta iyadaa ka daran kana qadaad baa ilaaha yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa mujrimiinta ahi allah wuxuu yihi waxay maaragtay fii dalaal baadinimo ayay ku sugan yihiin iyo wa sucur waani amba wa sucur waa shaki iyo idraab iyo aaraa waa ibtiaab wadadaan hagaagsanayn ah, fii dalaalin bay ku sugan yihiin iyo wa sucur waali yacni waa shakiga iyo idraabka xagga ra'yiga isrugrugaya marka culimmadu waxay leeyihiin ku sifoobi karo sidan ay ku wada dhici kartaa qof kastoo kaafir ah amba mubtadic iyo min saa'iri firaqba ah shaki iyo balbaloo ra'yigiisu kulbasii yahay oo nusuusta aanu ku xidhnayn allah wuxu subxaanah wa yowma walu taagiyim yowma maalin maya sidan le yowma maalin yusxabuuna la jiidi doono waa jiidid saxbigu yusxabuuna la jiidi doono fi naari naarta dhexdeeda la jiidi doono calaa wujuuhihim wejiyada dusheeda xaalay ku sugan yihiin wejiga ayaa inta loo jiifiyo loo jiidayaaye calaa wujuuhihim wejiyada korkooda xaal ay ku sugan yihiin yuqaal waxaa lagu odhan doonaa iyaga duuquudha dhamiya massa saqar saqaro taabashadeeda saqaro taabashadeeda dabadiya gubashadeeda ma og tahay yowma maalin yusxabuuna la jiidi doono fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhin lagu jiidi doono wejiyada dushooda xaalay ku sugan yihiin maxaa lagu odhan doonaa duuquuda dhaniya massa saqar saqaro taabashadeeda kuna waa kulaylka un weeye inaa anagu kuna shayin ay khalaqnaa sidaa dheh innaa annagu oo aayaadkay deliishadaan a'immatu sunna qadarka ilaahay ee saadiqa ah subxaanahu watacaala shay walba ilaahay inuu qadarkiisu maaragtay ku horumaray oo qadarka laguu sheegayo waa cilmuhu alashyaa qabla kownihaa shay waliba intaanu ilaahay og yahay la qoray qabla burihaa sidaasoo kale maarkaysa arkaysa aayaadkay ku radig jireen maaragtay salafku amba saxaabaduba nimankii firaqi qadariyada oo kale ee soo baxay waktigii awaakiru casri saxaaba ayay soo baxeen allah wuxu uhi subxaanau watacaala inaa anagu khalaqnaa waanu abuuray dheh kulla shay ishtiqaalka ma arkaysaa kulla shay shay walba maarag waanu abuuray khalaqnaahu waanu abuuray shaygaa biqadar qorshe ayaanu ku abuuray biqadar ayaanu ku abuuray oo waanu ogsoonay shay walba iyo wuxuu samayn doono iyo wuxuu mudan doono iyo waxaan dhici doonin daradiiba ogsoon wamaa amruna annaga amarka iyaguna ma ahaanin ba alla yidhi waa markuu doonayo ilaahay subxaana watacaala inuu wax abuuro amba wax baabi'iyo ambaba maaragtay qiyaabada uu rido si markuu shay ilaahay u doonayo subxaana watacaala uma baahna taakiid iyo marku colcelin wamaa amrunaa arrinka iyaguna ma ahaanin marka ilaahay wuxuu doono ilaa waaxida kelmad qura mooyaane ilaa waaxida mid keliya mooyaane ka lamxin waaxidadaasoo ka lamxin daymo lamid ah daymo eegid waalbirqsi ka lamxin daymo lamid ah bilbasari aragga wax lagu daymoodo waa isha biligteeda weeye amba kalamxin lamid a bilig bilbasari araggu uu bilig yidhahdo wax lagu eego lagu daymoodo wallaahi laqad ahlagnaa waanu halaagnay ashyaacakum ay ashbaahakum kuwii idinla midka ahaa baanu halaagnay amhaalakum wasalafakum sidaas dheh wallaahi laqad ahlagnaa waanu halaagnay ashyaacakum baanu halaagnay ee fahal min mudakir mid waansami ma joogaa wakullu shayin shay wakaste wakullu shayin shay walba shaygaasi oo facaluuh ay sameeyeen hu shaygaba fi subur kutub ayuu ku sugan yahay qur-aan fi subur kutubta ayuu ku sugan yahay waa maktuub وكل صغير sagiirin mid yar dhammaantii wa kullu sagiir waa camal yar dhammaantii iyo wa kabiirin iyo wa kullu kabiirin mid weyn dhammaantii ay sameeyeen mustadar mid la qoray weeye mustadar mid la qoray oo la sadareeyey weeye ina almuttaqiin kuwa mutaqiinta ahi fii jannaatin bay ku sugnaadeen iyo wa nahar wadiyo fii maqcadi sidqin gola kun ah shay kastoo luqada carabiga sidki loo idaafeeyo run waa ammaan weeye fii maqcadi sidqin ay fii majlisi sidqin gole dhab ah wanaagsan bay ku sugnaadeen majliskaasoo cinda maliikin mid lahaansha badan waa siiqat mubaalaqa ku jirta ma og tahay maalik iyo malik labada way ka xeel dheer tahaye cinda maliikin mid lahaansha badan agtiisa ku sugan kaa lahaanshaha badan oo muqtadir qaadirna ah subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka